alxamdu للh رb العاalمين والصلاaة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبيina محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهma علمنا ma ينفعنا وانفعنا بma علمتنا ونسألka اللهma الفقه في الدين caشhرkani waa caشhirkii koobiyo tobnaad ee kitaabka سفينة النجاة مؤلفku wuxuu leeya رaحimه الله taعالى فصل أركان صلاة الجناaزة salaaddii janaazada arkaanteedu sabcatun toddoba weeye alwalu midka hore anniyatu niyo weeye ahaani ka labaadi arbacu takbiiraatin afar takbiiraad weeye afar kibaarasho ahaaliu ka saddexaadi alqiyaamu istaag weeye cala alqaadiri qofkii awoodi karaa alraabicu kan afaraadi qiraa'atu alfaatixati faatixadii oo la akhriyo weeye alkhaamisu kii shanaadi alsalaatu cala اnnabiyi sala اllahu calayhi wasalam nabiga oo lagu saliyo weeye bacda athaaniyati takbiiradii labaad dabadeed assaadisu ruknigii lixaad adducaau lilmeyiti meydka oo loo duceeyo bacda aaalidati takbiiradii saddexaad dabadeed asaabicu ruknigii toddobaad assalaamu salaamu naqsi weeye mualifku raximah اllahu tacaala markii horey uu usoo xusay waxyaabihii meydka u laasimaya afarta ahaa ee ahaa in la maydho in la kafno in lagu tukado iyo in la aaso horey wuxuu uga soo hadlay maydhigii iyo kafankii halkan wuxuu kaga hadlayaa salaatuljanaasadii horta salaatuljanaaza iyo janaazana waa jinaazana waa janaazadu waxaa weeyaan waa meydka ku jira naxashkiisa ayaa janaaso la yidhaahdaa marka salaadda lagu tukanayo arkaan bay leedahay ka duwan arkaantii salaaddii aan ina soo martay ee salaadaha caadiga ah ka duwan maxaa yeelay hay-adeedu iyo qaabkeeduba way ka duwan yihiin salaadaha kale rukuucna male sujuudna male mualifku wuxuu leeyahay arkaanu salaati اljanaasati salaatujanaasadii arkaanta salaadeedu arkaanta ay leedahay sabcatun toddoba weeye alأwalu rukniga koobaad anniyatu niyo weeye marka koobaad waxaa loo baahan yahay qofka ku tukanaya meydka inuu niyeysto salaadan uu tukanaya inay tahay salaatujanaaso oo ay tahay salaad farad ah oo salaatuljanasada saynu soo dhaaftay waa fardu kifaaya fardu kifaaya weeyaanoo fardu cayn ma aha laakiin waa inuu niyatulfardiya la yimaadaa shardi ma aha inuu qofka meydka uu ku tukanayo inuu cayimo ama magaciisa uu garanayo hadday cadad yihiinna inuu tiradooda yaqaano shardi ma ah laakiin waxaa fiican lab iyo dhadig midkuu yahay inuu kala ogaado iyo qof wen iyo qof yar inuu yahay inuu kala ogaado ayaa fiican si uu ducadii mid kasta siiqadiisa ugu duceeyeen labkii iyo dhadigii damiirka u kala noqonaya uu kala duwan yahay damiirka u kala noqonaya wuu kala duwan yahay sidoo kale hadduu ilmo yar yahayna duco gaaruu leeyahay marka in la sheegaa fiican oo qofka u sheegaya dadka salaada janaasada inuu u sheego waxaa lagu tukanaya inuu yahay hal qof iyo inuu ka badan yahay laba qof iyo inuu yahay jamac inuu u sheego ilan hadduu jamac yahay siiqadii jamaca loogu ducayn hadduu hal qof yahayna hal qof siiqadiisa loogu ducayn hadduu laba yahay siiqadii labada qof baa loogu ducayn iyo inuu yahay lab iyo dhadig midkuu yahay in la kala caddeeyo waaya taasi waxa weeyaan waa rukniga koobaad anniyatu athaani rukniga labaadi arbacu takbiiraati afar takbiiraad weeye salaad janaazadu waxay leedahay afar takbiiraad oo takbiirada koobaad ay tahay takbiirat lixraamki iyo saddex takbiiraad oo kale haddii intaa laga kordhiyo qofkii uu shan takbiir uu qofkii uu ku kibaarto uu ku tukanayey amaba lix uu ka dhigo aduu afar uu ka ziyaadiye wax dhiba male salaaduna kuma burayso laakiin waxaa fadli badan in afarta uu ku ekaysto maxaa yeelay sidaa ayaa axaadiistu ay u badan tahay walow wax ka badan afarna la wariyey waa yahay aلثaaliثu rukniga saddexaadi alqiyaamu istaag weeye cala alqaadiri qofkii awoodi kara inuu istaag uu ku tukado ayaa ayadna rukni ah alraabicu hadduu qofka haddaba uu awoodi waayo inuu istaag ku tukado salaatujanaazada fadhi buu ku tukan karaa wax dhiba male sida salaaddii faradka aydba hadduu awoodi waayo inuu istaag ku tukado uu fadhiga ayuu salaatu janaazadana sidoo kale fadhi ku tukan karaa araabicu rukniga afaraad qiraa'aة اlfaatixati faatixada oo la akhriyo wey faatixada in la akhriya waa rukni laakiin mualifkii nooma sheegin takbiirada la akhrinaya dabadeed ma takbiirada koowaadba mise waa keyrkeed dabcan waxaa la akhrinaya takbiirada koowaad dabadeed oo takbiiratulixraamka markuu allahu akbar dhaho ayuu faatixada akhrinayaa laakiin hadduu uusan akhrinin faatixada takbiirada koowaad dabadeed oo talabaad ama ta saddexaad iyo ama ta afraadba uu ka dhigo wax dhiba male wax dhiba male laakiin waxaa sunno ah takbiirada koowaad inuu ka dambeysiiyo faatixada waayahay alkhaamisu ruknigii shanaad asalaatu cala nabiy nabiga lagu saliyo weye sala allahu calayhi wasalam bacda ahaaniyati takbiiradii labaad dabadeed in nabiga lagu saliyo oo marka takbiirada koobaad uu kibaarto uu salaad janaasada u galo ee uu faataxada akhriya ayuu mar labaad allahu akbar leeyahayoo nabiga ayuu ku salinaya sala allahu calayhi wasalam waana waajib in ay dhacdaa salliga nabiga alay slat uu dhacaa takbiirada labaad dabadeed in laga dembeysiye ayaa waajiba waxaana ugu yar inuu dhaho allaahuma salli calaa muxamed haddii uu ka badiyo oo eh, siiqadii salaat ibraahimiya uu nabiga ku saliyana kaba sii fiican allahuma salli calaa muxamedi wacala ali muxamed kama sallayta calaa ibraahim wacala ali ibraahim wbaarik calaa muxamedi wacala ali muxamed kama baarakta calaa ibraahim waali ibraahim fi اlcaalamiin innaka xamiidu majiid kaba sii fiican asaadisu ruknigiis lixaad adducaau lilmayiti meydka oo loo duceeyo weeye bacda aaliati takbiirada saddexaad dabadeed ayuu u ducaynayaa siiqa mucayan ah oo shardi ah in meydka loogu duceeyo ma jirto ayi ducaa buu u ducayn karaa xataa duca asagu iska soo ikhtiraacdo ayuu ugu ducayn karaa hadduu xataa ku laakiin nabiga waxaa ka sugnaatay adciyo wanaagsan oo ma'huur ah adciyada ayaa fiican qofkii inuu xafido ou meydka ugu duceeyo waxaa ka mid a ah adciyadaas uu nabiga alay slat slam ugu ducayn jiray meydka allahuma kfir lixayina wamayitina washaahidina wakaa'ibina wasagiirina wakabiirina wadakarina waunhaana allahuma man axyaytahu mina faaxyihi cala alislaam waman tawafaytahu mina fatawafahu cala aliimaan allahuma laa taxrimna ajrahu walaa tudlina bacdahu waxaa kaloo nabiga ugu duceeyey allahuma اkfir lahu warxamhu wcaafihi wacfu canhu waakrim nusulahu wawasic mudkhalahu wاغsilhu biاlmaai wاthalji wاlbarad wanaqihi min alkhaطaaya kama yunaqa thawb اlabyadu min addanas وأbdilhu daarا khayra min daarih وأhla khayra min أhli وزawja khayra min zawjih waqihi fitnaة الqbr waacidhu min alqabri wafitnatahu wacadaab الnaar inuu sidaa ugu duceeyana ayadna way fadli badan tahay imaamu shaafici raximah اllahu tacala asna duco ayaa jirta uu sheegay uu ka soo ururiyey aahaarta oo uu ku sheegay kitaabkiisa alum culimmaduna ay aad iyo aad u ducadaas oola dhaceen oo ayadna fiican in loogu duceeyo oo maxay tahay ducadaas allahuma ina hada cabduk wabnu cabdayk kharaja min rawxi اdunya wasacatihi wamaxbuubuhu waaxibaa'uhu fiiha ilى dulmaة اlqabri wma huwa laaqihi fiiha kaana yashhadu an laa ilaaha ilaa ant waxdaka laa shariika lak waana muxamada cabduka warasuuluk waanta aclamu bihi mina allahuma inahu nazla bika waanta khayru manzuulin bih waصbaxa faqiira ilaa raxmatika waanta haniyu can cadaabih waqad ji'naaka raagibiina ilayka shufacaaءa lahu allahuma in kaana muxsin fazid fii ixsaani wain kaana musii'an fatajaawaz canhu wlaqihi biraxmatika ridaak waqihi fitnaة اlqbr wcadaaba wafsax lahu qabrah wajaafi اlarda can janbayh walaqihi biraxmatika almna min cadaabika xatى tabcaثahu aamina ilى jannatika biraxmatika ya arxam الraaximiin ducooyinkaa iyo wixii la mid ah ayuu ugu ducaynayaa meydkii الsaaبع rukniga toddobaadi assalaamu waa salaamu naqsigii inuu assalaamu calaykum waraxmat ullah assalaamu calaykum waraxmat ullah inuu dhaho ayaa ayadna rukni ah salaamo naqsiga koobaad ayuunbaa rukni ah laakiin ka labaadi waa sunno weliba waxaa fadli badan inta uusan salaamo naqsanin inuu mar labaad meydkii u duceeyo asnaa uu ducaysto uu dhaho allahuma laa taxrimna ajrahu walaa taftinna bacdahu waqfir lana walahu intaynan ka bixin eh, salaatujanaasada waxaan jeclahay bal inaan eh, si tabiiqi ah inaan bal anoo halkayga fadhiya aan dabaqo si dadku oga faa'idaystaan qaabka salaatujanaasada loo tukanayo marka marka u qofkii wuu kibaaranaya kadibna faatixadii buu akhrinayaa kadibna takbiirtii labaad buu la imaanayaa kadibna nebigu ku sallinaya sala allahu calayh wasalam kadibna wuu takbiir takbiirta saddexaad buu la imaanayaa meydkii buu u ducaynayaa kadibna takbiirta afraad buu la imaanayaa salaaddiina waa ka baxaya oo wuxuu leeyahay sida tan allahu akbar بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله أكبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الله أكبر اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده اللهم اغفر له وارحمه وعافي واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داري وأهلا خيرا من أهلي وزوجا خيرا من زوجه وقي فتنة القبر وعذاب النار الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله marka sidaa weeye sifada salaatu janaasada aqalulqabri qabriga waxaa u yar xufratun god tagtumu qarinaysa raa'ixatahu meydka raa'ixadiisa ama urkiisa qarinaysa wa taxrusuhu kana ilaalinaysaa min asibaaci dugaaggii wa akmaluhu waxaana u kaamilsan qaamatun joog iyo wa bastatun fidin wayuudacu waxaa la dhigayaa khaduhu dhabankiisa cala turaabi ciiddii wayajibu waxaana waajib ah towjiihuhu in loo jeediyo ila alqiblati qibladii mualifku marku ka soo hadlay maydhigii meydka iyo kafankiisii iyo salaadiisii ayuu halkan wuxuu ku sheegayaa aaskiisii qaabkii loo aasayey wuxuu mualifku leeyahay aqalu lqabri qabriga waxaa u yar xufratun god baa u yar taktumu qarinaysa raaixatahu meydka raaixadiisii urkiisii iyo wataxrusuhuna kayla ilaalinaysa min asibaaci dugaagga inay soo faagaan o la soo baxaan marka qabriga inta u yar waa intaas in qofka meydka asturaysa urkiisana dadka nool uusan soo gaarin uusan lagu dhibtoonayn urkiisa ilan waxaan wuu milmayaaye oo wuu waxaa weeyaan jidhkiisii ayaa furfurmaya oo dixrigiibaa gelaya marka eh, siday dadka una u dhibtoonin dadka nool urkiisa inuu godkaasu ka ilaaliyaa waa shardi isla markaana dugaagu haddii meel uu dugaag joogay ay tahay uusan dugaag kala soo bixi karin eh, godkiisa oo god xoogaa yar dheer u yahay kaasi waa inta u yar wa akmaluhu waxaana u kaamilsan qaamatun joog qof jooggii dhexdhexaad wa bastatun iyo gacmo fidin inuu gacmahaasa u fidiyo qof jooggi iyo gacmo fidintiisa ayaa u kaamilsan qabriga in laga dhigo waa afar dhudhun iy badh baa la dhahaa dhudhunka dhexdhexaadka ah. sidaas ayaa fadli badan oo balliciisa iyo dherarkiisaba in xoogaa lagu daro qof uu geli karo dadka labada qof ee gelayay qabriga qabriga hagaajinaya ka shaqaynaya in dhan waayahay jooga saasuu maalifku sheegay laakiin xagga dherarka waxa weeyaan meydka in la eg oo asagoon la soo jujuubin si fiican loo seexin karo waa inuu la ekaadaa qabriga laba siyaaboodba waa loo qodaa laxdi iyo shaqi laxdigu waxaa weeye in qabriga jihada qiblada la jeexo oo xagga hoose laga jeexo oo iilka waxaa iilka dhahna weeye oo qofkii saa loo geliyo oo kadibna labinkii lagu daboolo kaasi laxdi baa la yidhaahdaa shaqiguna waa in bartamaha laga jeexaa bartamaha qabriga in la jeexaoo meydkiisaa loo dhex dhigaa kadibna lagu daboolaa waxaa fadli badan laxdiga ama iilka ayaa ka fadli badan shaqiga waa haddii dhulku yahay dhul adag oon dumaynin hadduu yahay dhul jilicsan ciid jilicsan ay tahay oo laga cabsan in dunto waxaa fadli badan markaa shaqiga wa yuudacu waxaa la dhigayaa khaduhu dhabankiisa meydkii cala turaabi ciiddi oo maxaa la samaynayaa kafankii ayaa madaxiisii laga furayaa inta madaxun ayaa kafankii laga furayaa ciidda ayaa dhabanka loo dhigayaa ama labin baa loo dhigayaa waayah wayajib waxaa waajib ah tawjiihuhu in loo jiheeyo ila alqiblati qibladii qofkii in qiblada muslimka ah in qiblada loo jiheeyey waa waajib waa meeshuu u tukan jiray markuu noolaa markii uu dhintayna qiblada unbaa loo jeedinaya dhanka midigta ayaa loo dhigayaa oo loo seexinayaa wejigiisa ayaa qiblada loo jeedinayaa dhanka bidixda haddii loo seexiyo waa makruuh dhanka bidixda haddii loo seexiyo qiblada la qaabiliyo waa makruuh dhanka midigta in loo seexiyo ayaa fiican wejigiisa marka gidaarka ayaa qiblada ayaa lagu loo saarayaa lugihiisana sidoo kale laakiin calooshiisa iyo dhexdiisa iyo intan laabta waa laga soo fogeynaya sida qof rukuucsan oo kale ayuu noqonayaa saasoo kale ah oo lugihii iyo wejigii ayaa qabriga gidaarka loo saaraya inta kalena inta dhexana waa laga soo fogeynaya waayahay dhabarka marka waxaa laga soo tiirinayaa labinkii iyo wixii kale ee la saarayey ee laxdigii lagu soo xidhayay waaya faslun yunbashu almeyitu meydkii waa la faagayaa liarbaci khisaalin afar arrimood mid ahaan ayaa loo faagi karaa lilgusli in la maydhayo idaa lam yatahayar waa hadduusan doorsoomin walitawjiihihi ila alqiblati qibladii in loo jeediyo haddaan qibladii loo jeedinin walilmaali xoolo idaa dufina macahu haddii lala aaso walilmar'ati haweenaydii idaa dufina janiinuhaa ilmaheedii haddii lala aaso uurka ugu jiray macahaa ayada maceeda oo ilmihi aan laga soo saarin oo wa amkanat ay suuragal tahay xayaatuhu ilmahaasi inuu nool yahay mu'alifka halkan wuxuu ku xusayaa meydkii haddii la aaso asbaabaha loo soo saari karo wuxuu mualifku leeyahay afar arimood ayaa meydka loo soo faagi karaa afarta arrimoodba waa waajib in meydkii qabrigiisii la faago oo laga soo saaro sida arrimahaas arrimaha awgood waayahay arrimo kalena way jiraan mualifku noo sheegin oo meydka loo faagi karo aan ku dari doonno insha allah lilgusli kan koobaad waxaa weya lilgusli in la maydho idaa lam yatahayar hadduusan doorsoomin haddii meydkii aan la maydhin oo asagoo aan la maydhin iska aasay liayi sababa ha ahaatee waxa weeyaan oo biyo la helo lagu maydho ama la iloobo ama dad jaahiliin ay aasaan oon garanayn in maydhi waajib yahay waxa weeyaan waa la soo saarayaa waana la maydhaya kadibna waa la aasayaa laakiin waa goorma haddii uusan doorsoomin haddii laakiin uu doorsamo meydkiiba uu jidhkiisii uu ku milmo ciiddii ama laga cabsanayo inuu calooshiisii dilaacday ama wax noocaasa lama soo saarayo walitawjiihi ka labaadi waxa weyaan walitawjiihi ila alqiblati qibladii loo jeediyo haddii la aasa meydka asagoon qiblada u jeedin oo jiho kale loo jeediyo dad aan garanaynin baa aasay maalan waxa weeyaan waa la faagayaa kadibna qibladii ayaa loo jeedinayaa kadibna waa la aasayaa taasina waa waajib waa haddii asna eedna uusan doorsoomin oo jidhkiisii uusan kala googi'in haddii laakiin jidhkiisii laga cabsan inuu kala googo'ayo oo ku milma ciiddii waa la iska daynaya walilmaali xoolihii ayaa loo faagayaa idaa dufina macahu haddii lala aaso haddii dadkii qabriga dul joogay haddii kaga dhaco xoolo intuu doonaba xoolahaas ahaadee sida maalan kaatun oo kale ama lacag baa ku dhacday ama waa saacad ama mobel ama wuxuun baa ku dhex dhacay kadib markii la aasay baa la ogaaday ina oole meesha ku jiraan waxaa waajiba ah in meydka qabrigiisii la faago xoolihii laga soo saaro ayaa waajiba haddii uu laakiin dadkii xoolaha iska lahaa ay iska saamaxaan oy dhahaan waxba meydkaa usoo faagina iska daaya waan iska waxa weyaan lasoo faagi maayo markaas waayahay walilmar'ati haweenaydii idaa dufina janiinuhaa ilmihii uurkeeda ku jira haddii lala aaso macaha iyada maceeda oo wa amkanat ay suurowdo xayaatuhu ilmahaasi inuu nool yahay haweenaydii uurka lahayd haddii iyadoo ilmaheedii uur ku jiray la aasay oo ilmihii aan la hubsanin noloshiisii dakhaatiirtiina ay dhahaan ilmahaasi wuxuu waa suuragal inuu noolaado haddii had iminka la soo saaro waxaa waajib ah in la soo saaro haweenaydaas oo la jeexo caloosheeda oo lagu sameeyo obreshin qaliin ilmihiina laga soo saaro waa haddii ay dhakhaatiirtu dhahaan waa suuragal inuu noolaado oo goorbay suuragal noqon kartaa ilmihii markuu lix bilood iyo wixii ka sii badan uu gaadho ayuunbuu noolaan karaa laakiin wixii ka yar inta badan ilmo nool oo xaya ma noqon karo waaya arrimahaasuu mualifkii noo sheegay laakiin arrimo kale oo meydka loo soo saari karana way jiraan oo ay ka mid tahay in meydkii dhul aan xaq loo lahayn in lagu aaso qof kale gurigii baa lagu aasay qofkiina raalli kama in guriga laga aaso waa la soo saaraya waxa weeyaan meel kale ayaa lagu aasayaa ama daad baa looga cabsaday meydkii inuu daad soo saaro ayaa looga cabsaday meel waxay noqotay dooxay noqotay doox inuu ka soo saaro daadka looga cabsaday waa la soo saari karaa waaya faslun alisticaanaatu kaalmaysigu arbacu khisaalin afar qaybood weey mubaaxatun mid bannaan wa khilaafu اlawlaa iyo mid laga fiican yahay ama laga haboon yahay wa makruuhatun iyo mid makruuha wa waajibatun iyo mid waajiba falmubaaxatu tii bannaanayd isticaanadii bannaanayd hiya iyadu taqriibulmaayi biyahoo la soo dhoweeye weeye wa khilaafu lwlaa tii khilaafulawlaa hayada laga habboonaana hiya iyadu sabbulmaa'i biyihii oo lagu shubo weeye calaa naxwi lmutawadi'i qofkii weysaysanaya oo kale waalmakruuhatu tii makruuh ahaydna hiya iyadu liman yaqsilu acdaa'ahu waa qofka xubnihiisa u maydhaya qofkii weysaysanaya inuu xubnihiisa u maydho wاlwaajibatu tii waajibka ahaydna hiya iyadu lilmariidi qofkii xanuunsanaa cinda alcajzi marka uu awoodi kari waayo inuu weysaysto in loo weyseeyo qofkaasi waa waajib mualifku raximah اllahu tacaala markii uu ka soo hadlay dahaaradii iyo salaaddii ayaa dahaaradii buu dib ugu yar laabtayoo wuxuu inoo sheegay isticaanaadka isticaanadu waxa weya qofkii qof kale uu ka dalbado inuu caawiyo oo daacadii uu ku caawiyo gaar ahaan dahaaradii ayuu halkan maalifka u jeedaaye marka afar qaybood buu ka dhigay isticaanaadkii afar qaybood ayuu ka dhigay oo kale xugum ah. midna ay mubaaxa tahay midna khilaafulawlaay tahay midna makruuha tahay midna waajib tahay mid kastana wuu qeexay mualifku wuxuu leeyahay alisticaanaatu kaalmaysigii markuu mualifku isticaano leeyahay isticaanadu waa istifcaalo min alcawni waa alabu اlicaanati inuu qofkii kaalmo uu dalbo uu dhaho qofkii caawi ee taa keliya ma aha ee xataa haddii qofkii asagoon dalbin qof kale uu caawiyo waa isku xugumun haddii qofkii qof kale biyaha ugu shushubo ama asagoo ka dalbanin inuu uweyseeyo u weyseeyo asagoo ka dalbaday buu la xugum yahay waayahay marka afar qaybood buu ka dhigay xagga xuumkeeda marka la fiiriyo isticaanadii arbacu khasaan afar qaybood weeyaan mubaaxatun mid bannaan oo marka leeyahay mubaaxatun waxaa laga wadaa way siman tahay inaad samaysay inaad ka tagto wax farqiga uma dhexeeya haddaad samaysana waa caadi haddaad ka tagtana waa caadi wax farqiga udhexeeya inaad samaysay inaad ka tagto ma jiro wa khilaafu ulwlaa iyo mid khilaafuulawlaahoo laga habboon yahay makruuh maysan gaadhin mubaaxna way ka tagtay way udhexaysaa mubaax iyo makruh bay udhexaysaayo inaad samaysana way bannaan tahay inaad ka tagtana way bannaan tahay laakiin inaad ka tagtaa habboon inaad ka tagto ayaa awlaah oo mudan wa makruuhatani iyo mid makruuhoo ayadna in la sameeyey in laga taga labada way bannaan tahay laakiin haddii aad ka tagto ajir baad ku helaysaa iyo hawaab ajriya awaab ayaad ku helaysaa haddii aad samaysana dembi kuma dhacaysid makruuh waa sidaas dembi kuma dhacaysid xaaraan ma laakiin waa makruuh wa waajibatun iyo mid waajibahoo qofkii sameeyana ajir baa laga yuu qofkii ka tagana waxa weeyaan wuu dambaabaya waa la ciqaabaya afartaasuu mualifku u qaybiyey falmubaaxatu tii bannaanayd hiya iyadu taqriibulmaa biyo la soo dhaweeyey isticaanada bannaan wuxuu ku leeyahy mualifku inaad qofkii weysaysanayey ama maydhanayey maydhigii dahaarada ahaa loo soo dhaweeyey biyihii oo biyihii loo keeno sida ilmaha oo kale inaad u dirsatoo kale inuu biyihii ku keeno ama xaaskaaga oo kale ama saaxiibka oo uu biyihii kuu keeno aad ku weysaysanaysay taasi waa mubaax haddaad samaysana dhib male haddaad ka tagtana dhib male waxaana nabiga ka sugnaatay sala allahu calayhi wasalam nabiga weysada waa loo keeni jiray wa khilaafu lawlaa iyo mid laga awlaysan yahoo wahiya iyadu sabulmaa'i biyihii in lagu shubo weeye calaa naxwi lmutawadi qofkii weysaysanayay in biyihii loogu shushubo asaguna uu gacanta ku maydho qof kalena uu biyihii ugu shushubo taasi waa khilaafu lawla oo waa laga habboon yahay haddaba waxaa isweydiin leh innaga waatana maanta aan eh, qasabadaha ku weysaysanayne talood ma soo gelayaan biyo shubitaankii hadduu mualifku laha waa khilaafu lawlaa miyay soo gelayaan mise ma soo gelayaan fuqahadu shaaficiyadu bay ka hadlayno waxay dhaheen qasabaddu ma soo gelayso biyo shubitaankii halkan lagu xusayey khilaafulawlaha ahayd waayo qasabadda qaab kale oo biyihii looga isticmaali kara ma jiro ayadiibaa biyihii soo daynaysa marka waxaa weeyaan sidaasaa loogu talagalay waa qaabkaasaa loo isticmaala xanafiyada waxa loo sameeyeyba inay biyihii soo deydsa weeye tarafuhna kuma jiro iyo qofki inuu ku raaxaysanaye waa wax iska caadiho curfi ah oo qaabka loo isticmaalo weeye waaya wاlmakruhatu tii saddexaad ee ahayd isticaanadii makruhaydna hiya iyadu alicaanatu usoo qadar halkan in la caawiyo liman yagsilu acdaa'ahu qofkii kaalmaynaya inuu u maydho qofkii weysaysanaya xubnihiisa u oo asaga u marmariyo gacantii oo u maydho awoodi karo qofkani inuu weysaysto wax xanuuna uusan haynin caafimaad qaba in loo weyseeyo waa makruuh weeye maxaa yeele waxay tusinaysaa qofkani inuu cibaadadii fudeedsanayo waxaan weysadani waa cibaado adigaa lagaa baahay adigaa laguu kallifay cibaadada inaad samayso marka markaad qof ii marmari waxa weeyaan waad ka raaxaysanaysaa cibaadadii baad ka soo qaadaysaa wax tarafuhoo maxaan ku dha laiska fudeedsanayo taasi sunnadii nabiga alay sl slam bay khilaafsan laakiin waa qofkii aan ahayn waa qofkii aan ahayn oo xanuun iyo wax la uusan ku kalifayn arrinkaas laakiin hadduu xanuunsan yahy waa tan mualifku inoo sheegayo waalwaajibatu isticaanadii waajibka ahayd hiya iyadu lilmariidi qofkii xanuunsanaa weeye cinda alcazi waa isticaanadii qofkii xanuunsanaa markii uu awoodi kari waayo inuu dahaalo qaato isagoo keligii ma weysaysan karo oo xubnihiisiiba uusan qaadi karin markaas waxaa bannaan in loo weyseeyo bal ee waa waajibba waa waajib dadkaas inay u weyseeyaan xataa haddii ay ku kalifto inuu lacag ku bixiyo arrinkaas oo qofka u weyseynaya uu lacag siiyo ama ujro uu siiyo waajib weeye hadduu heli karo weeye hadduu heli karo ujradaas haddii kale uu awoodi karo w uu weyseeye u waayana xataa ujraha bixiye hadduu waayo wuu gabagabaysanayaa markaas waaya faslun alamwaalu alatii alamwaalu xoolihi alatii ah, xoolahaasoo talzamu fiiha azakaa zakadu ay ku laazimayso sittatu anwaacin lix qaybood weeye annacamu nicmooleydii waa bahaa'imtii geeliyo loodii adhigie wاlnaqdaani iyo dahabkii iyo fidadii wاlmucasharaatu iyo mucasharaadkii waa quudkii eh iyo aqwaaddii eh wa amwaalu tijaarati iyo xoolihii ganacsiga wa waajibuhaa amwaashii tijaarada waxaa waajib ah rubcu cushri qiimati curuudi اtijaarati curuudii tijaarada ama badeecadii ganacsiga qiimaheeda qiimahaas toban meelood markii loo dhigo meel ka mid ah afar meelood meel waxa weeyaan laba dhibic shan boqolkiiba weeyaan wاrikaazu iyo duukufaareedkii wاlmacdinu iyo macdantii mualifku raximah اllahu tacaala halkan wuxuu ku sheegayaa waxyaabaha xoolaha ay sekada ku waajibto hadda waxaa naga soo dhammaaday salaadii ayaa naga soo dhammaatay halkanna waxaa ka bilaamaysa zakadii inkastoo mualifka halkan uu soo koobay zakadii oo fasalka ayadkan arkaysa ayuu ku soo koobay maxaa yeele maqsuudkiisu ma ahayn inuu sii faahfaahiyo zakada kitaabka mualifku wuxuu ugu talagalay inuu salaadda uu ku faahfaahiyo laakiin zakada aad buu u soo koobay suusan kitaabku u weynaanin innaguna insha allahu tacaala ma sii faahfaahin doonno si aan uu kitaabkan nooga dhammaado kutubta kale ee ka sii waaweyn ayaa insha allahu tacala noogu imaan doonaa iyadoo faahfaahsan halkaasaan ku faahfaahin doona hadduu alla idmo zakadu horta mualifka raximah اllahu tacaala wuxuu ku xijsiiyey salaaddii oo wuxuu ka horraysiiyey soonkii soonkaana labadooda fadli badan maxaa yeelay xadiidkii bunya alislaamu calaa khams shahaadati an laa ilaha illa اllah wa anna moxamedun rasuulu اllah wa iqaami الsalaa wa iitaaءi الzaka xadiidkaas zakadii ayuu ka horreysiiyey soonkii oo wuxuu uhi waitaai zaka wاlxaj wa sowmi ramadaan marka maadaama uu zakadii horreysiiyey ayuu mualifka halkana u horreysiiyey zakadii waayahay zakadu marka waxay waajibtay sanadkii labaad ee hijrada shuruud bay leedahay ka hadlin xoolaha ay sakada ku waajibto shuruud ayaan shuruudda ay sakada ku waajibto ayaan dul maraynaa si aan u fahanno qofka ay sakada ku waajibaysa iyo ku waajibayn shuruuddaasi waxaa kow ka ah alislaamu islaam oo gaalkii kuma waajibayso zake kuma waajibayso alxuriyatu shardiga labaadii waa xornimo oo waxaa kaa baxaya addoonkii addoonka asagoo xoolaba ma leh sakadu ku waajibto oo xoolihiisa sayidkiisa ayaa iskale shardiga saddexaad waa tacayunu lmaalik maaligii iska waa inuu xadidan yahay xoolaha oo maxaa kaa baxaya xoolihii waqafka ahaa haddii add maalan masaajidkan xoolo lagu waqfo meherdaa loo waqfay maalan meherdaa lacag baa ka soo baxaysa waxa weeyaan sekadii kuma waajibayso haddii la dhaho maalan xoolahani waxay waqaf ku yihiin fuqarada sekadii kuma waajibayso maadaama ay jiha ay waqaf ku yihiin oo qof mucayana uusan iska lahayn waxa weyaan sekadii kuma waajibayso ka afraad waxa weeyaan milki taam ah almilku taam milki dhammaystiran waxaa kaa baxaya mukaatabkii waa addoonkii uu sayidkiisii uu yidhi haddii aad xoole ii keento xor baa tahay xoolaha uu shaqaystay waxaa weeyaan milkigiisi waa daciif milki taama ma aha shardiga shanaadna waxaa weeyaan qofkii maaligga ahaa in uu jiritaankiisa la hubo oo maxaa kaa baxaya ilmihii uurka hooyadii ku jiray ee janiinka ahaa ayaa kaa baxaya haddii dhaxalkii la qaybsado oo qayb asaga loo loo loo qoondeeyo ilmaha uurka ku jira ee aabbihii uu dhintay maalan dhaxalkii waxbuu ku leeyahay dhaxalkii marka qaybtiisaas dhaxalka loo dhigay sekadii kuma waajibayso maadaama aan la hubin ilmahaas inuu asagoo nool dhalan doono iyo inuu jiraba uurkani iyo inuusan uurba ahaynba lama ogo waaya mualif halka marka ku sheegayaa xoolaha ay sakadu ku waajibto wuxuu leeyahay alamwaalu alatii talzamu fiiha azakaa xoolaha ay ku waajibto sittatu anwaac lix qaybood weeye annacmu nicmoleydii nicmoleydi waxaa weeyaan geeli iyo lodii iyo adhigii ayuunbay sakadu ku waajibtaa shuruud bay ku waajibto shuruuddaas waxaa ka ah inuu nisaab ay gaadhaan nisaab inay gaadhaan ayaa la rabaa oo nisaabkaasi waxa weeyaan uu noo imaan doona asagoo mufasal ah wa an yamdiya calayha xawlun inuu sanad ka soo wareegana waa iyadna waa xawlka ku soo wareegana waa shardi iyo in ay wax daaqayso oo neef la quudinayo oo calafkii guriga loogu keenayo uusan ahayne neef asagu daaqayo oo la daajinayo uu yahay waa yahay inta ka baxaysana way kala duduwan tahay sidaa darteed waa tafsiil dheer bay u baahan tahay ee waynoo imaan doonaa insha allahu taala kutubta kale ayuu noogu imaan doonaa wanaqdaani ka labaad ee xoolaha labaad sakada ku waajibaysu waxa weyaan dahabkii iyo fidadii annaqdaan waa jamcu naqd naqdiguna waa lacag asal ahaan oo zamankii hore dadku waxay lacag ahaan u isticmaali jireen dirhamka iyo diinaarka dirhamkuna wuxuu ahaa fido diinaarkuna wuxuu ahaa dahab sidaa darteed baa naqdaan loo yidhi marka shardi ma aha in ay dirham iyo diinaar ahaadaan xataa haddii aan madruub aysan ahayn oo aan lacag laga dhigin oo qaabkii lacagta aan loo samayn oo dahab khaama uu yahay oo sabaa'ig ah ama fida khaama uu yahay oo sidii loo soo saaray ah waxaa weyaan sakadii way ku waajibaysaa eh, waxunbaa muhiim ah in xawlku ka soo wareego iyo in nisaab ay gaadhaan nisaabka dahabkuna waxaa weeyaan ishruuna miqaalan labaatan miqaal inuu gaadho u dhiganta شaniyo sideean garaam inay gaadho laba dirham oo u dhiganta شhan iyo afar iyo sagaaشan garaam شhan iyo iyo شhan iyo sagaaشhan garaamna waaya laakiin markuu leeyahay dahab waxaa kaa baxaya iyo fido xuligii waxaan dahabkan ay dumarku xidhaan dhagadhegihii iyo wixii la midka ahaa dumarku ay isku qurxiyaan kaasi sakada kuma waajibayso sakadii kuma waajibayso kaasina waa labaad ka saddexaad walmucasharaatu mucasharaadkii mucasharaadka waxaa looga jeedaa aqwaadii waa zuruucdii beerihii wixii ka baxay iyo midhihii sida maalan qabandidii iyo gelaydii iyo beriiskii iyo hadhuurkii kala duwanaa iyo timirtii iyo sabiibkii waxay sakada ku waajibaysay ayaa loo jeedaa mucasharaat oo mualifku wuxuu mucasharaat u yidhi maxaa yeeley cushur baa ku waajiba mararka qaar mararka qaarna nisful cushur baa ku waajiba marka maadaamuu cushur ku waajiba mararka qaar haddii lagu roobku waraabiyo ayuu cushur ku waajibaa boqol kiiba toban nisful cushurna haddii uu e, lagu waraabiyo e, aalaad iyo qalab haddii lagu waraabiyo ayuu nisful cushur waa boqol kiiba shane ayuu ku waajibayaa saa darteed mualifku ugu magacaabay waaya wa amwaalu tijaarati iyo xoolihii ganacsiga xoolihii ganacsiga iyadna sekadu way ku waajibaysaa xoolihii laga ganacsanayay ganacsiguna waxa weyaan maalkii waad garanaysaan in la rogrogo ayadoo looga jeedo ribix iyo faa'iide laga raadinayo shuruud buu leeyahy shuruudda waxaa ka mid ah in qofkii markii uu xoolaha ka ganacsanayo inuu niyeysto inuu ka ganacsado haddii xoolo uu iska haysta uu yahay maalan curuud ay tahay alaab guriga u taala sida maalan oo kale dhar badan baa guriga u yaalla intuu dadanoo dharka halla ekaadee sekadii kuma waajibayso weelal badan baa guriga u yaalla laakiin inuu isticmaalo ugu talagalay ama iska keedsadee muuna ugu talagelin inuu ka ganacsado sakadii ku laakiin haddii uu ganacsi ugu talagalo dharkaas ama alaabtaas ama weel ama waxa gurig alaabta guriga u taalla waxa weeyaan sakadii ayaa ku waajibaysa waaya waxaa ka mid a ah shuruuddaas inuu qofkii uusan niyeysanin inuu kaydsado haddii marka uu niyeysto ganacsi haddana kadib uu niyeysto inuu iska haysto uunan ka ganacsanin waxa weeyaan sakadii kuma waajibayso inuu xawlka ka soo wareego sanad inuu ka soo wareego inta uu milkiyey amaa nisaabka inuu nisaab gaadho oo lacagtaa ka soo xaroonaysa ganacsiga inay nisaab gaadho nisaabkii dahabka ama nisaabkii fidada inay gaadho waxaa la shardinayaa oon sanadka aakhirkiisa sanadka aakhirkiisa umaa la eegayaa haddii ay nisaab gaadho masikadii way ku waajibaysa haddii nisaab gaadhina kuma waajibayso ayadoo faahfaasan insha allahu tacala kutubta kale ay nooga imaan doontaa mualifka halkan wuxuu ku sheegayaa waxaa ka waajibaya zakaatu curuud itijaara wuxuu leeyahay waajibuhaa curuudu amwaala tijaaradii waxaa waajib ka waajibaya rubucu cushri qiimati curuudi tijaarati curuudii tijaarada ama bade waxyaabihii laga ganacsanayey curuud waxa weyaan waa badeecadii ama ashyaadii laga ganacsanayey ee aan ahayn dahabka iyo fidada dahabkii fidada iyo kuma jiraan ayaga laftirkooda sakadu ku waajibaysaaye kuwaasi waxa weyaan curuudii tijaarada qiimaheedii toban meelood meel meeshaas afar meelood meel ayay sakadii ka waajibaysaa waxa weeyaan waa laba iyo badh boqolkiiba ayay ku waajibaysaa ee curuuda tijaarada macnaha qiimada qiimaha badeecada aad kolba hayso unbaa la qiimaynayaayo boqolkiiba laba iyo badh ayaa sakadu ka waajibaysaa markuu sanadku dhamaado waxaan lagu qiimaynaya qiimaha lagu iibinayo qiimihii raasamaalka maaha qiimaha uu ku fadhiya qofka uu ku iibinayo ayaa lagu qiimaynayaa waaya warikaasu iyo duukufaareedkii rikaas waxaa la yidhaahdaa xoolo aasan xoolaha aasan ee weliba dad hore ay aaseen ee la helo meel cidlaa laga helo ayadaa rikaas la yidhahda dad hore oo weliba ahaa xilligii jaahiliyada islaam ka la aasay ayaa rikaas la yidhaahdaa waayii malaha waa heli jiraye fuqahadu ay sheegeene iminka inaan la helayn bayla tahay wax sheegay kulle manaan maqal marka rikaaskaas shuruud buu horta inuu dahab iyo fida uu yahay ayaa shardi ah ama dahab yahay ama fida yahay hadduu xoolo kale yahay oo dahab iyo fida aan ahayn maalan uu yahay eh, dhar ama alaab ama eh, waxyaabo kale waxaa weyaan ama macdan kale oo dahab iyo fida aan ahayn kuma waajibayso nisaabna waa inuu gaaa nisaabkii dahabkii iyo fidada inuu gaadhaa waana inuu ahaadaa dadkii jaahiliyadii hore ee xilliga nabig alay slam la soo dirin dad ka horreeyey waxay aaseen waayahay waana in laga helaa meel bannaan oo cidi aysan lahayn oo saxaro ah ama meel qof intuu qabsaday oo uu nooleeyey oo asagoo uu la wareegay oo dhulka dhigta in laga helaa markaasaad waxa uu ka helayo haddii calaamad ama astaan tusinaysa inuu yahay jaahiliyadii waxay aaseen sekadii ku waajibaysaa laakiin haddii qof kale milkigiisa laga hela ama dhulkiisa qofkaasaa iska leh waaya sekada ku waajibaysana waa maxay waa waxa weeyaan shan meelood meel shan meelood meel boqolkiiba labaatan ayaa ku waajibaysa xawlna looma shardanayo markaas unbaa sekadii laga bixinayaa waayahay walmacdinu iyo macdinkii waxyaabihii sekadu ku waajibaysay waa macdinkii waa kii u dambeeyey macdanta loo jeedana halkan waxa weeyaan waa waxyaabaha dhulka laga soo saaraya ilaahay ku abuuray dabiiciga ah ayay sekadu ku waajibaysaa waxaana shardi ah in macdantaasi ay noqoto dahab ama fido dahab ama fido inay noqoto ayaa shardi ah siday sekada ugu waajibto hadday tahay macdan kale sida maalan kale birta oo kale ama eh, macadinta kala duwan sida nuxaaska oo kale maarti oo kale sekadii kuma waajibaysa intay doontaba ha gaadhee eh, iyo inay nisaabkii dahabkii fidada ay gaadho sanadna looma shardiyo sanad looma shardiyee waxaa ku waajibaya uun boqolkiiba laba iyo badh waaya intaa waxaan kaga baxaynaa eh, amwaashii sekadu ay ku waajibaysay mualifkan wuxuu noo sheegay zakaatulmaal ee nooma sheegin zakaat اlbadan ilan zakadii baa qaybsanto zako waajibta xoolihii iyo zako ka waajibta qofkii laftirkiisi badankiisi ku waajibta oo ma zakatulbadanka waa maxay waa zakaat اlfir zakaat اlfir ayaa waxa la zakaat اlbadan maadaama qofkii jirkiisi uu ka zakeynayo oo xoolo badan uusan lahayn xataa qofka faqiirka ku waajibaysa ee haysta in ku filan in ka baxsan cafwan oo kadheeraad ka ah quutulyowmka asaga iyo reerkiisa habeenka ciidda iyo maalintiisa hadduu qofku haysto waxa weeyaan sakadii way ku waajibaysaa asaga iyo dadka uu quudinayo ee ehelkiisaba way ku waajibaysaa inuu ka bixiyo saac inuu ka bixiyo ayaa waajiba marka taasina waxa weeyaan waxaa la dhahaa zakaatu اlfir ama zakaat اlbadan waa yahay sawmi soomkii kitaabkiisi weeye inta hadda ka horeysa kitaabu soom waa intii mualifka kitaabka safinatu naja uu qoray intanna waxaa ku daray ninka la yidhaahdo asheekh maxamed nawowi jaawi oo kitaabkan sharxay ayaa wuxuu ku daray kitaabu soom ah, marka inaguna insha allahu tacala waan raacinaynaa asaga iyo kitaab alxaj oo mualif kale asna uu kusii raaciyo waan ku dari doonaa insha allah faslun yajibu sawmu ramadaana soonka ramadaan waa wuxuu ku waajibaa biaxadi umuurin khamsa shan arimood mid ka mida ah haddii la helo soonka ramadaan uu waajibaya axaduhaa midkood bikamaali shacbaana bisha shacbaan inay dhammaystiranto alaaiina yowman soddon cisho wa aaniiha ta labaadi biru'yati اlhilaali bishii in la arko fii xaqi man ra'aah qofkii arkay bisha ayuunbay ku waajibaysaa inuu soomo wain kaana faasiqan haba ahaadee qof faasiq ahee waثaaliثuhaa ka saddexaadi bihubuutihi inuu sugnaado bisha aragtideedii fi xaqi man lam yarahu qof aan arag ugu sugnaado bicadli shahaadatin qof caadil ku ah shahaadadiisa macnaha qof shahaadadiisa la qaadan karo uu ka marag kaco inuu bishii arkay raabicuhaa kan afraadina biikhbaari cadli riwaayatin qof riwaayadiisu la aqbalayo oo caadil ku ah riwaayadiisa in uu sheego mawhuuqin bihi oo lagu kalsoon yahay inuu bishii la arkay inuu sheego sawaaun waqaca waxaa isku mida inuu ku dhaco filqalbi qalbiga sidquhu runtiisa am laa ama uusan ku dhicin waxaa isku mida qofkii hadduu mar yani riwaayadiisii iyo warkiisa qof la qaadan kara uu yahay oo cadlu riwaaya oo yani cadaalad leh oo runsheeg ah waxaa isku mid ah inuu qofkaasi qalbiga ku dhacdo qofka loo sheegay inuu qofkaasi run sheegayo inuu been sheegayo midkuu doona ha aamine waxaa waajibka ah qofka haddii loo sheego inuu ka qaato oo ku soomo aw amase hayri mawhuuqin bihi ama aan lagu kalsoonayn oo qofkaasi uu been hadda koor ku tijaabiyey laakiin waa goorma in waqaca fi lqalbi qalbiga hadduu ku dhaco sidquhu inuu run sheegayo qofkaas wa khaamisuhaa ka shanaadina dukhuulu bisha ramadaan inay ku gasho bilijtihaadi dadaal ay ku gasho fii man ishtabaha calayhi qofkii ka qarsoonto daalika arrinkaa yani daalika arrinkaa gelitaanka ah mualifku raximah اllahu tacaala halkan wuxuu ku sheegaya waxyaabaha soonka uu ku waajibo an arimood mid ka mid a ah haddii la helo shan arrimood mid ka mid ah la helo soonkii uu waajibaya in la soomo waxa weyaan bishi ramadaan yajibu sowmu ramadaana ramadaan in la soomo waa waajib biaxadi umuurin khamsa shan arrimood mid ka mida ah la helo axaduhaa shantaas midkood bikamaali shacbaana alaaiina yowman shacbaan inay dhammaystiranto soddon cisho oo haddii bishii shacbaan ee ramadaan ka horreysay ay soddon cisho dhammaystiranto ramadaankii wuu galay maalinta ka dambaysa waa ramadaan waa yaqiinan waa la hubaa la eegi mahayo bishii ma la arkay mise lama arkin waxaasoo dhan waxa waya laisweydiin mahayo horey baa laga soomayaa maadaama shacbaan ay soddon noqotay ilaan bishii carabiga ahaa soddon baa u badan sagaal iy labaatana way noqotaa mar hadday soddon noqoto dee wax ka dambeeya ma jirto shukooyin soddon ma noqoto marka waxa weeyaan wixii ka dambeeya waa ramadaan kaasi waa midka koobaad waa yahay aaniha ka labaadi biru'yati اlhilaali bishii la arko fii xaqi man ra'aah qofkii arkay ayuu waajib ku noqonayaa wain kaana faasiqan faasiqba ha ahaadee macnaha qofkii bisha arkaa ramadaan waxa weeyaan waajibbay ku tahay inuu soomo hadduu xataa qof faasiqa yahay qof aasiqa waxaa laga wadaa qofkii markhaati aan gelin baa laga wadaa faasiqa oo dembi kabaa'ira ku dhacay oon ka toobadkeenin ama dembi sakhaa'ira joogteeyo ku celceliya ayaa faasiq la marka qofka faasiqa ah xataa haddii uu keligii arkay asagoon bay waajib ku noqonaysaa inuu soomo wa aaliuhaa ka biubuutihi inuu sugnaado gelitaankii ramadaan fii xaqi man lam yarahu qofkii aan arkin inuu e, ku sugnaado bicadli shahaadatin qof markhaati gelaya oo macnaha qof markhaati gala inuu u sheego qof uu dhaho anigaa bishii arkay aduu haddaadan arkin anigaa indhahayga ku arkay bishii waajib e, bishii saas ramadaan ku gashay qofkaana waajib ay ku tahay inuu soomo iyo dad kale qofka warkuu gaadsiiyo o dhan marka cadlu shahaadaan qeexaynaa waxaa weeyaan qofka shahaadadiisa la aqbalaya waa kuma waa qofka dembi kabaa'ira aan ku dhicin hadduu xataa uu ku dhacay ka toobad keenay waaya isla markaana dembi sakiira ah oo dembiyada sakhaa'irta yaryar aan ku madax adaygan oo ku soconin isagoon ka toobad keenayn maalan qofka hadda sigaarka cabo o kale sigaarku kabaa'ir ma ah waa dembi sakhiira ah laakiin hadduu qofku uu joogteeyo sigaarcabkaas oo maalin kasta u cabbayo kana toobadkeen waxaa weyaan qof faasiqa wey oo waxaa haddana qofka cadlushahaada ah waa in daacadiisa iyo macaasidiisu ay daacadiisa ka badanta isla markaana uu yahay qof lab ah oo xor ah oo muru'a oo waxaa weeyaan eh, waxna arkaya waxna maqlaya yani samiican basiiran yani qof dhagale oo indhala qofkaas wey qofka markhaatigiisa la aqbalayo maxaa kaa baxay faasiqii baa kaa baxay markhaati ma galo ilmihii yaraabaa kaa baxay ee qaangaadhka ahayn ee mukallafka aan ahayn addoonkiibaa kaa baxay haweenaydiibaa kaa baxday waxaa weeyaan cadlu shahaado ma intaas waaya wuxuu mualifku leeyahay wa raabicuhaa kan afraadi biikhbaari cadli riwaayatin qof cadlu riwaaye ah oo riwaayadiisa la qaadanayo inuu sheego bishii mawuuqin bihi oo lagu kalsoon yahay marka le mawuuqin bihi waxaa laga wadaa inaan qofkan been hore lagu arag oo qofka uu sheegayo uusan horey been ugu tijaabinin saasa laga wadaa cadlu riwaayahana waa sidii shuruuddii cadlushahaadada unbuu la mid yahayo waxaa ka baxaya on keliya xuriyaddii iyo labnimadii oo waxaa soo gelaya oo cadluriwaayo noqon kara addoonkii cadluriwaaya soo gelaya oo waxaa soo gelaya haweenaydii cadluriwaaya soo gelaysa oo riwaayadeeda waa la aqbalaya macna riwaayada waxa laga wadaa axaadiida nabiga sala allahu calayhi wasalam dee waa laga qaadanayaa qof xor ah iyo qof addoon ah, iyo qof lab iyo qof dhadiga intaba waa laga qaadanaya warkoodana cadruriwaayaha warkiisana waa qof la qaadanaya oo hadduu wax soo waramo warkiisa waa la qaadanaya waaya marka haddii qofkaas qof lagu kalsoon yahay uu yahay waa la qaadanayaa hadduu bishii sheego ama sawaaءan waqaca fi اlqalbi sidquhu am laa ama qofka uu sheegayo ha ka rumaysto ama yuusan ka rumaysan waa waajib mar hadduu qofkan yahay qof lagu kalsoon yahay oon horay been lagu arag in la qaato warkiisa haduu dhaho bishii arkay in la qaato waa waajib oo lagu camalfalo aw hayra mawhuuqin bihi hadii uu yahay qof aan lagu kalsoonayn oo hore been lagu tijaabiyey waa la qaadanayaa warkiisa oo bishii hadduu sheego waa la qaadanaya laakiin waa goorma in waqaca fi اlqalbi sidqu haddii qalbigu ku dhaco runnimadiisii macnaha qofkan u sheegay uu ka rumaystay qalbigiisa waxaa ku soo dhacday qofkani maanta run buu sheegayaa wax beena haba yaraatee ma sheegayo laakiin haddii uu isleeyahay ninkani been buu sheegayaa beentii hore aad ugu aragtay oo kale buu sheegayaa waxaa weeyaan waajib kumaa inuu warkiisa qaato iyo inuu ku soomatoona wa khaamisuhaa ka shanaad ee soonkii uu ku gelaya waxaa weeyaan ama ku waajibaya bishii ramadaan soonkeedu dukhuulu ramadaana ramadaan inay gasho bilijtihaadi dadaal fii man ishtabaha qofkii ka qarsooma calayhi dushiisa daalika arrinkaas oo maxaa looga jeedaa waxaa looga jeedaa qof maalan xabsi ku jiro oo kale qofka hadduu xabsi ku jiro oo meel uu keliga ku xidhan yahay cid u warrantana uusan helaynin warkii dadkan uu soo gaadhin axwaashooda uusan la soconin idaacadna uusan haysanin uusan la socon markaa bishii inay gashay in kale qofkaas wuu ijtihaadayaa waxaa looga baahan yahay inuu soomo bishii ramadaan marka wuu ijtihaadayaa malihiisa sida haalibka ku ah oo isleeyahay wallaahi bishii way gashay ramadaan hadday malihiisa ku noqoto waa uu soomaya waa uu soomaya marka haddii uu soonkii asiibo oo xilligii dadka ay soomayeen ula soomo oo ijtihaadkiisii uu sax noqdana dee soonkiisii adayuu noqonaya u asaxaya haddii uu ogaado inuu kadib maray oo bishii maalan shawaal buu ramadaan tahay oo bishaasu soomay qalluu noqonayaa way ka asaxaya qalluu noqonayaa haddii uu ka hor dhacana oo maalan bishii shacbaan buu mooday inay ramadaan tahay wuu soomay wuxuu noqonayaa soonkaasi soon sunno ah faradkii bisha ramadaan kama gudayo waxaa loo baahan yahay markii ramadaan la gaadho inuu haddii uu ogaado inuu e, soomo haddii uu ramadaankii dhaafana inuu soo qallayo waayahay faslun shuruudu sixatihi soonka shuruudda uu ku asaxayo arbacatu ashyaa'a afar waxyaabood weeye islaamun islaam weeye wa caqlun caqli weeye wa naqaa'un gabadhii inay ka daahir tahay can naxwi xaydin xayd iyo wixii la mid ah wa cilmun qofkii inuu ogaado bikowni lwaqti waqtigii inuu yahay qaabilan lisawmi soonka mid aqbalaya mualifku markuu inoo soo sheegay waxyaabaha soonka uu ku waajibayo ama bisha ramadaan lagu ogaanayo gelitaankeedii ayaa wuxuu inoo sheegaya halkan shuruuddii uu ku asaxayey soonku wuxuu noo sheegi doonaa oo faslan ku xiga shuruuddii uu ku waajibayey soonka marka shuruuddu sixa iyo shuruud lwujuub bay kala yihiin waxa weeyaan waa shuruuddii haddii la waayo soonku uuna asaxaynin soonku qofkii kamaba asaxayaba huruudulwujuubna waxa wya waa shuruuddii qofka la rabay in la helo si soonkii u waajibo haddii mid ka ah la waayana soonkii uusan ku waajibaynin hadduu doono haba ka asaxee waaya shuruudu صaxatihi shuruuddii soonku asaxaya arbacatu ashyaa afar ah waxyaabood weeye islaamun islaam weeyo qofkii gaalka ahaa soonkii kama asaxayo wa caqlun caqli weeye oo qofkii inuu garaad leeyahay wax kala garanaya weeye oo waxaa kaa baxaya qofkii waalla iyo ilmihii yaraa ee sabiga aha en waxba kala garanayn soonkii kama ansaxayo laakiin waxaa soo gelaya ilmihii sabigii mumayiska ah ilmihii yaraa laakiin mumayiska wax kala garanayay ee keligii dahaaro qaadanayey ee keligii wax cunayay wax cabbayey waxaa weya waa sabi mumayisa soonkiisii wuu ansaxayaa yuusan ku waajibinbe waayahay wanaqaaun in gabadha ay ka daahir tahay can naxwi xaydin xayd iyo caadadii iyo wixii la midka ahaa oo nifaaskii ah inay ka daahir tahay oo gabadhii haddii xayd ay leedahay oo ay qabto waxa weeyaan soonkii kama asaxayo waa soo qallin doontaa waa wa cilmun qofkii inuu og yahay waa shardiga afaraade bikowni اwakti wakhtigii inuu yahay qaabilan lisom soomka inuu aqbalayo wuxuu uga jeedaa mualifkii wakhtiga qofka uu soomayo waa inuu yahay wakhti soonku la soomi karo oo soonkiisa xaaraan uusan ahayn ilama marka qaarkood soonku xaaraan buu noqon karaa in la soomo xilliyada qaar soonku waa xaaraan oo waa maxay labada ciid ciiddaynkii soonku waa xaaraan qofkii hadduu dhaho ciidulfidriga ama ciidul adxiya baan soomayaa soonkiisu ma asaxayo ayaamu tashriiqii saddexdii maalmoodee ka dambeeyey ciidladxaha kooiyo tobnaadkii labiyo tobnaadkii saddexiyo tobnaadkii weli waan soomayaa soonkiisu ma asaxayo yowmushakigii yowmu shakigi waxaa weeyaan waa maalinta soddon buuxada shacbaan haddii ay ku sheekaystaan in bishii xalay la arkay laakiin wax caddaynoo cad loo haynin leh laakiin bishii waa la arkay lama arkin wax la sheegsheegayo soddon buuxadii waxaa weeyaan in la soomo yoomushaki baa la dhahaayo in la soomo waa xaaraan laakiin waa haddii uu qofku u soomeeyo ramadaan darti uu ramadaan u soomayo waa xaaraan laakiin hadduu u soomayo soon uu caado u lahaa maalan isniinta iyo khamiisu soomi jira maalin isniina kusoo hagaagta sunno asagoo u soomaya waa caadi wax dhiba male qallu u soomayaa dhib male maalmahaasi waa xaaraan in la soomo marka waa inuu qofka ogaadaa maalintan uu soomayo inay tahay maalin la soomi karo oo soomka uu faslun shuruudu wujuubihi shuruudda uu soomka ku waajibayo hamsatun shan weeye islaamun wa takliifun iyo mukalafnimo wa iطaaqatun iyo awoodid qofka awoodi kara soonkii wa sixatun caafimaad wa iqaamatun iyo nagaansho mualif halkan wuxuu ku sheegayaa shuruuddii uu ku waajibayey soonku shan buu ka dhigay waayahay shardiga koobaad islaamun islaam weeye oo maxaa kaa baxay gaalkii asliga ah kaafirkii asliga ah soonku waajibi maayo laakiin murtadka qofka asagoo islaam ah ka baxaa haddii uu diintu ku soo laabto waxaa laga rabaa inuu qalleeyo maadaama marka hore muslin oo diinta islaamka uu qaatay axkaamtii islaamka o dhan baa ku soconaysa haddii ataa uu ka baxa diintii waa laga rabaa inuu hadhow markuu soo ilaamo inuu aleeyo mar wa le soo ilaan markuu soo islaamana waa leeyahay soonkii iyo salaaddii ku dhaaftay waa inaad soo qalaysaa waaya wa takliifun iyo takliif takliifka waxaa loo jeedaa buluuq iyo caqli wada socda ayaa takliif la yidhaahdaa qofki inuu yahay baaliq qaangaadh caqlina leh oo waxaa kaa baxay ilmihii yaraa iyo qofkii waalaa oo soonkii kuma waajibayo ka saddexaadna waxa weeyaan iطaaqatun qofkii inuu awoodo soonkii oo maxaa kaa baxaya qofkii weynaa ee da'da ahaa ee aan soonka awoodi karin hadduu doon yuusan xanuunsaninba laakiin waa qof waayeeloo soo jilicsan oo soonkii aan xamili karin soonkii kuma waajibayo waxaa kaloo la mid ah qofka xanuunsan ee raja aan ka qabin inuu xanuunkan ka caafimaado xanuun uu la la noolaanaya wey oo isla markaana u diidaya inuu soomo waxa weeyaan qofkaasi soonkii waa uu ka dhacaya oo wuxuu bixinayaa fidyadii sida noo imaan doonta insha allahu taala kutubta kale waaweyn aan ku faahfaahin doono waaya ka afraadna waxa weeyaan sixatun caafimaad oo mualifka hadda iطaaqa wuu noo soo sheegay qofka inuu awoodi karee caafimaadka muxuu noogu sheegayaa caafimaadka wuxuu inoogu sheegayaa shardigaa hore ee daaqada ah ee daaqada ah awoodda ah soo gelaya gabadhii dhiigga qabtay awood oo male inay soonto oo sharcan bayna u bannaanayn awood oo male sharcan inay inay soonto iyo qofkii waayeelkaan xanuunsanaynin asna idaaqadaas soo gelaya ma awoodi karo laakiin qofka xanuunsane isagoo caafimaad qabo awood leh oo xanuun ku yimid oo markaa soonka u diidaya saxadanuu soo gelaya shardiganuu soo gelayaayo soonkii kuma waajibayo laakiin wuu soo qallaynayaa markii caafimaado ayuu soo qallaynayaa waayahay shardiga shanaadna waxa weyaan iqaamatu nagaansho qofkii negi maxaan ku dhahaaye aan musaafirka ahayn ayuu soonka waajibaya qofka hadduu musaair yahay waxa weyaan soonkii waajibkuma aha intaa uu safar ku jiro inuu soomo laakiin markii uu uu safar ka baxo wuu soo qalanaya sal اllah wslm ala nabina mxamed walxamdu lilaahi rab